بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث baabkan wuxuu gaar u yahay ninka muxadidka oo sheika ah aadaabta laga rabo inay u dhamaystiran tahay marka musanifka waxay ahayd baabkan iyo baabka ku xigo inuu hal baab isku sheego aadaab اlmuxadiثi wa طaalib اlxadiiث inuu isku dara bay ahayd liannahu wax badan way wadaagsadaan marka ugu horeyso midka labaad ma min shaykin huna ila huwa tilmiid cinda اlآakariin wma min tilmiidin huna ila huwa shaykun cinda اlآakariin aw yakunu shaykan qariiba marka mas'aladii waa mkhtalita kulligeed waa isku dhadhowdahay walidaalika in meel lagu wada sheegay ahayd sida hadda ay ay bacd alkutub ay samaynayaan waqad madaa طarafu minha iqtadathu lanwaacu alati qablahu musanifku wuxuu intaa ka cudur daaranaya masaa badan oo ku saabsan aalib eh, eh, shaykhu اlxadiid wax badan ama cinda tasmiic ha ahaado ama qiraaadooda lagu ha ahaado waxa laga rabo o dhan hori wax badanaa soo maray waqad madaa طarafu minha qeyb ayada kamid waa soo hormartay iqtada iqtadathu lanwaacu anwaacdi ay keentay alati qablahu macnaha waxa weeyaan aydoon baabki loola jeedin yaa masaa'il min min hada اlbaab yay hore ka timid u leeyahay cilm اlxadiiثi cilm shariif yunaasibu makaarima اlأkhlaaqi wamaxaasin الshiyam wayunaafiru masaawi اlأkhlaaqi masaawiya اlأkhlaaqi wamashaayin الshiyam ilى akhirih marka hadda macrifatu aadaab اlmuxadith sax cilmi kasta wuxuu leeyahay asaaliib iyo ashyaa gaar u ah laakin haddana waxay ahayd in la yihaahdo macrifatu aadaabi الshaykh ama ha ahaada shaykh fi الtafsir ama fi اlxadiid aw fi اlfiqhi aw fi gayrihima liannaha culum sharciya weeyaan kulligeed tansabu aw tasub fi qalabin waaxid inamaa yaksha allaha min cibaadihi اlculamaa marka wuxuu leeya likuli maqaamin maqaalo maadaama xadiid hadda laga hadlaya culumtiisa uu musanifku waxau doonay si gaara inuu utarkiiziyo midkan laakin aadaabtan oo dhan waa laga rabaa ninka culumta kale ku takhasus nimay u gaar tahay ma jirto markaasuu yihi cilmu ku haboon maratu makaarim alakhlaaq akhlaaqda mideeda wan wanaagsan oo karamkii sidqigii cafwigii xilmigii makaarim alakhlaaq alida iyo wamaaasn wamaxaasin ashiyam iyo as khisaalka midooda wanaagsan wa makaarim alakhlaaq wamaasin ashiyam isku micnil cibaarada un baa la kala bedelay sifooyinka kuwooda wanaagsan wayunaafiru wuxuu diidaa cilmu اlxadiid masaawiya alaklaaqi akhlaaqteeda xun iyo wamashaayina ashiyam iyadana saas oo kale sifaadka mideeda xun marka cilmu lxadiid masaawi alakhlaaq waxaa kamid alkadib alkhiyaana alkhidaac wa wa wa wa calaa rasiha kadiba ugu horeyso waxaa kamida alkibri walcujbu ayaa kamid waxyaalaha oo aan u haboonan cilmu wakadalika baaqi lculuum sidii tawaaduca iyo taqwada iyo ikhlaaska ay u haboon tahay culuumta dhan kulligeed aygada wahuwa cilmu min culuumi alaakhira weeyaan cilmu lxadiid waxaa lagu raadiyaa barashadiisa janaa lagu raadsada laa min culuum dunya kamid ma ah oo physics iyo culuum iyo maxaan ku yihahda handasa iyo ma ah hada yshtarik macahu jamiع اculuum الsharciya fiqhi wa tafsir kuli shay kuluha min culuum اlaakhira ayb marka faman araada tasadiya ninkii rabo inuu ubanbaxo liismaaci اlxadiidi inuu xadiidkii dad maqashiyo huwa aladi yaqra linnaas aw liifaadati shayin shay inuu ufaa'ideeyo min culuumi culuumi اlxadiid falyuqadim ha hormariyo tasxiixa niyati niyada inuu horta saxiix yaalo iyo wa ikhlaasahaa niyada inuu khaalis ka dhigo oo waxba kale ku darin waliyutahir qalbahu qalbigiisana ha tahiro min alaqraad اdunyawiya adduunyada daniyaalkeeda iyo wa adnaasihaa wixeeda hooseeyo walyaxdar ha ka digtoonaado baliyata xub riyaasa madaxnimo in la jeclaado beliyadeedana haka ilaaliyo iyo warucuunaatiha doqonnimadeeda ayb intaas hadda muqadima shariif a ah weeyaan oo cilm اxadiid wagayruhu min alculuum looga baahan yahay qofka inuu wa ascabu shayin waxa weyaan tasxiixu niya inta kale hadday niyada ansaxdo inta kale waa waa mumkin an yugada طarfu canha tasxiixu الniya hiya hiya alati calayha almadaar waxaa laga yaabaa ninkan camalkan bicaynihi janno inuu ku galo wa binafsi اlcamali yadkul bihi الnaar waxa uu kala farqi dhigayna niyada waay ninkii cilmigan dalbo lidunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa ninkii u dalbo waa ku cadaab tegaya wa antum taclamuuna ana awal man tusacaru bihi naaru jahannam caalimu tacalama alcilma yuqaalu lahu tacalamtu qaal tacalamtu lcilma wacalimtu alxalaala walxaraama saxiix intaasoo dhan waa samaysa laakin liyuqaala laka inamaa tacalamta liyuqaala laka ish caalim fiiri camalkii uu ku dhibtooda ku naartay baynamaa ninka kale oo niyadii u ansaxtay waxawa dakala bihi ljana man salaka طariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila ljana waa nafs alcamal wa kana waa ku naartay midna waxa weeyaan waa ku janno kaga waana isla camalkii weyaan alfarqu bayna الrajulayni huwa ايش anniya marka qofkii niyadii waxaa la rabaa an laa yuqaalita nafsahu markaad adiga waxaan ay kaala tahay dadkaa kaa arkaano iyo markaad ilaahay ugu dhawaanaysa adigu is og tahay bas laakiin dadki kale inuu ku ogaadaan ma rabta saas unbaa mumkin an takdaca alaakariin lakin adiga isma khadacin karta walidalika qof kastaba huwa amiiru nafsihi faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur marka niyada arinteeda waa tan ugu daran bal waxaaba la yihahda sida ilahi yuri huwa aladi khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camal waa hadafka dhan oo adduunya noola keenay inaan camalkaas la hagaajiyo keli anbaaba laysu keenay marka camalkiina xataa yeli maayo aqlabiya dimuqraadiya oo hadaad in badanna aada fiicnaysid xoogaa yarna ay ku darsoonto alcibratu bilaqlabiya ma aha alaa lilahi diin اkhaalis wax ay wax yar ku jirin ala rabaa oo kulligeed ilaahay lana alcilma cibaada wاlcibaadaةu laa yajuuzu sarfu shayi minha ligayr اllah ijmaaca marka saas ay noqoto waa inay murug kugu dhalisa marka arrintaas ayada min alaan siday camalkaada waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaa manhuura aysan u dhicin wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun wax badana isku haleynaysa cagsigaana kuu soo baxay min alaan al rabaa marka weliba dadka hadda saan wax u qorayo oo niyada iyo ahamiyadeeda noo sheegayo waxa weeyaan waktigooda alikhlaas kaana sahlan qofkii inuu cilmigaa taqaanaa lagu yiraahdo in cilmigu lagu soo dhaweeyo keli a yuu ka cabsanayo lakin annaga waktiga aan joogno sawaan kunaa talaamiid aw shuyuukan makhaatir ikhlaas waa akar weeyaan lianna wakti waxaan joognaa ninkii sheika ahayna laleeyahay cilmigii lacag ku qaado ninkii tilmiidka ahayna leeyahay shahaada wax ku baro yani adiga iska dareen meeshaas wax ka imaan kara waa nin la yiri webigaan dardar qoyaana uusan ku gaari iy u dhowdahay xaqiiqada markii la yidhaah marka taas marka waxa weyaan mudaacafat aljuhd in in la sameeyo farqiga udhaxeeya oo aan rabo inaan kuu sheego bal fiiri ninka ardayga aho maqaacid iljaamica fadhiyo iyo ustaadki jaamacada wax u darsinayo alcalaaqatu bayna alustaad wa taalib fiiri xooga yar daraja hadduu ka nusqaamiyo ama baabta laga celiyo <laughs> atilmiid yalcan ilustaad ustaadkana yalcan itulaab meeshaas cilmi ilaahay dartiis maa soo baxay jawaabtu waa la وhada kaثيir jidا لbعض التلاamid وlaysa kulhm taas marka waxay tusinaysaa qofkii inuu hadana khatarti maadaama ay badatay in an yudaacifa wa an yuxaasiba nafsahu aktar marka calaamaad baa jiro oo qofkii hadii intuu jaamacadiina dhiganay jaamacadii waa loo baahan yahay lan haddaan maanta la heli lahayn culumta islaamta o dhan waa laga waa laga hijroon lahay lannahu waxa weya dadkii culumtii kale waa horumartay jaamacada la geli haddii culumta sharciga ahay masaajidka loo dhaafo oo ninkii sheika ah dersinayo uusan wax ku helaynin ardaygii mustaqbal uusan lan waxbaranaynin intay sii socon karta waxyarowa marka duruufta keentay jaamacadka la asaasiya duruuf oo waxaa weyaan mubariraad badan weeyaan laakin maca dalika waxaa la xariirsaday ashyaa badan oo nafteenna dhan khatar noo keeni karta oo qofkii laga rabo marka inuu inuu ka badbaado nasal اllaha subxaana wa tacala atawfiiq marka niyadii waxaa weyaan asaasu kuli shay qofkii inuu ila wamaa umiruu ila liyacbud اllah mklisiina lahu اdiin xunafa wax amarkii o dhan wuxuu kusoo imaanaya intaas weeyaan qofka hadduu ikhlaasu lcamal uu helo keli a ah waxaa ka dhiman mutaabacat shariica inuu ku daro keli a ah. ninkaas qad jaawaza alkhanطa ayb marka waxaa laga rabaa ninkii falyuqadim taصiixa niyati shaykan kana oo tilmiidan iyo wa ikhlaasaha ikhlaas waxa weeyaan sida yani badarkii waxaan buunshada looga bixiyo ikhlaasaas waa macnaha waxyaalaha dhan in laga hufaal rabo camalka aw noqdo saafi wa kuluhu lilahi tabaaraka wataala ikhlaas saas wa wixii wax laga dhex bixiyo shaygii saafi u haro alyihahdo man camila camala ashrakahu fi gayri taraktuhu wa shirka xadiid qudsi wa haddaad camalkan boqol kiiba sagaashan ilahay aada ula jeeda laakiin toban boqol kiiba toban ay ku jirto fulan inaad isu tusisay sagaashanka ona ilaahay danka ma man camila camalan ashrakahu fii gayri taraktuhu wa shirka waa laga lain ashrakta layaxbatana camaluka walatakunana min alkhaasiriin marka ninka aalibulcilmiga ah waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana ilaahay hadduu ka ogaado inaad naftaada aada rabtid ilaahay adoon khaalis inaad ugu dhigtid ilahay wuu ku saaciday ilahay wuu ku saacidaya khayrkana wuu ku tusinaya ninkii leexday falama zaagu azaaga allah ninkii hanuunka doonan cagsigiisa ilahay wladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum marka ninkii waxaa rabaa mujaahadat nafsi inuu sameeyo mar kastaba halkaanay kaala aadeysa marka falyuqadim taصxiix الniyati waikhlaasaha waliyuطahir qalbahu min alaqraad اdunyawiya yani inuu cilmigan u barto inuu darajo kaga gaaro dowladda ama uu shaqo ku helo dan kale uusan ka lehay hadday umuurtaas timaado tabcan cilmiga tacalamta اlcilma litarfac can nafsika اljahl walitacbud اllaha calaa bayinad u barata jaءat hadihi الأmuur tabعا falaa ishkaala fi dalik lakin الishkaaliya an takuna hadihi الأmuur hiy اlhadf farqiga udhexeeya markaan waxaa weyaa ninka cilmiga baranaya hadii la yihahdo waxaas ood hadda kale oo tawaabicda ma imaanayaan xataa anahu yastamiru fi tacalumi ikhlaaska calaamadiisa lagu garanaya kamidta ah. haddii maanta iclaan la bixi ninkii takasuskaas ku jiro shaqa ku heli maayo shahaada la sii maayo ninkii ka laaban lahay daliil wa anahu yuriidu biha hadihi ashyaa marka waxyaalo badan alrabaa qofka inuu soo celiy walyaxdar haka digtoonaada baliyata xub riyaasa yiri waa dhib badan yahay qofkii markuu wax barto caan noqdo haddane waxa weeyaan dadkii shayaadiintii markii hore jahliga inay kuga celiyaano cilmiga kugu dhibaanay rabeen cilmigii markaad baratid haddana shayaatiin kale kugu soo baxayso sheekh fulan aa lagu lehay meel kasta gogosha lagu dhigaya hadha waxaa rabaa fataawi turdiya biha turdi biha alaakhariin culamaa lbalaad a la yihahda mar haddaad meeshaas gaartid tabiicu diinaka bicaradi min addunya walaa tashtaruu biaayaati illahi hamanan qaliila aktar shay saas ma min shaykin dakala fi bilaad riaasa ila zallat bihi lqadamu ila man raxima rabuk walidalika culamaau alumma taariikhda waxaa lagu ogaan jiray weligood ma geli jirin yani madaxda iyo boqortooyada iyo weligood laguma arki jirin meelahaas oo dhan liannahu hada yadfacuka ilaa an taqula waqad ra'aynaa culamaa kaiiriin ajila dakaluu fi hada lmaqaam fazaaluu wazalluu ayb warucunaatiha rucuna waxaa qofka caqligiisa uu iska liitaa la yihahdo caqligiisa u fududyahay intaas waxa weyaan waa muqadima taslixu lishayki kama anaha taslixu litilmiid ayضا وqad اkتلفa في السن اldي إdا blغh اsتحiba lah التصdي التصdي لإسmاء الحadيث wuxuu leeya waqad اktulifa waxaa la isku khilaafay fi sini sanadkii aladii sanadkoo idaa balagahu sheekh hadduu gaaro istuxiba lahu tasadii inuu ubanbaxa loo suneeyo lismaaci xadiid ninka xadiidka inuu maqashiyo bimacnaa yakuuna mudarisa iyo wاlintisaab inuu u ogmo liriwaayati riwaayat اlxadiid waladii naquluhu owre ibnu salaa waxaan leenahay inahu mataxtiija markii loo baahdo ilaa maa cindahu cinda sheikh istuxiba lahu waxaa loo suneeyaa ataصadiya inuu ubanbaxo u diyaar garoobo liriwaayati xadiidka inuu wariyo iyo wa nashrihi inuu faafiyo fi ayi sinin kaana marba haddaad cilmigii ilaahay wax kaa siiyey cilmi ma dhamaado intii aada haysataa loo baahday intaas inaad gudbisana ahal baad u tahay yani anta ahlu linaqlihi wa nashrihi wa hunaaka xaajat ilaa maa cindaka hadday labadaas kulanto sanad looma fiirinayo isla markiiba waxa weeyaan hore baad aad ka gudbinaysaa وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال الذي يصح عندي waxaa aniga agtayda ka ansaxay min طريق الأثر نqliga markiin طريqiisa fiiriy iyo ونظر cqliga في الxd waxaa ka ansaxay الذي xadko إdaa balغه الناaqل ninka xadiidka soo naqliya hadduu gaaro xasuna bihi ay ku fiican tahay an yuxaditda huwa inuu sheekeeyo xadiidka bixiyo an yastawfiya wa inuu dhamaystirto alkhamsiina kontan inuu dhamaystirto yani wuxuu leeyahay markii aan ahar waxaa leeyahay annuquul can isalaf aladiina taqadamuuh markaan fiiriyey buuli wixii iga soo gaaray iyo markaan haddana aan waaqic ahaan fiiriyey waxaa haboon dadka sheeka markuu inuu ufariisto ay tahay inuu xadiid ka bixiyo inuu konton sano dhamaystay markaasaa leesh liannahaa intihaau lkuhuula bu yani farxada ninka waxa weeyaan waa shaab uma wuxuu noqonaa marka hore waxa weeyaan sagiir oo muraahiqa uma shaab uma fi lkuhuula wa kahlan uma bacda dalika hadduu afartan dhaafo waxaa la yihahdaa insaanka yascad yascad yascad ilaa an yasila ilaa arbaciin ashay ida ktamala bada-a naqsuhu markaa wuxuu bilaabayaa inuu hoos u socdo markaa ilaa arbaciin yascad wa min arbaciin yanzil marka fatradii kuhuuladii waxay ku dhamaatay arbaciin xataa idaa balaga ashuddahu wabalaga arbaciina sanatan marka hamsiin waxaad bilawday markaan tadahura kugu socdo waxa dhan waa iswada bedana calaamaad baad arkeysa adiga dhan dacfiga ko wa fiiha mujtamacu ashud buuri qofka caqligiisi oo dhan baa kulmay qaala suxayb ibn wahiil wuxuu ri akuu hamsiina mujtamacun ushdi wanajadanii mudaawarat shu-uni bu akuu khamsiina mujtamacun ushdi bu ninka konton gaaro awoodiisa meeshaasay ku dhamaystiranta wanajadanii waxaa i layliyey mudaawaratu shu-uuni buur shu-uunta maamulkeedi macnaha qofka waxaa weyaan tajribada yaa lagala jeedaa najadanidaas yani xanakani waa biluga alcarabiya markaad ku fasiraysa qofka xinka u helay markii lagu yihahdo waxaa weeyaan waaye arag anaga meeshan kan ihahdo marka ayaamtii waxaa la yihahda alayaam walayaali duruus waa cibar qofka wax badanaa soo maray asoon cilmi lahayn baa wuxuu noqonayaa nin bisil oo meeshaan wax ka dheh hadii la yihahdo kelimadii hadduusan boqol kiiba boqol asiiban hamsiin wuu soo dhaweynay laakin fi raycan shabaab markii la jooga la marka caado lagu yaqiinay waa qaala wuxuu uri walaysa bimunkarin mid la inkira ma aha an yuxaditha shayki inuu sheekeeyo xadiidka bixiyo cinda istifaa ila arbaciina afartan hadduu gaaran xataa ibnu khalaada wata hadirta liannaha xad listiwaa waay kaashada xadkeeda wa muntaha alkamaali fiiri markaa waxaa weyaan maa meesha awood oo dhan ay ku dhamaystirmayso wixii ka dambeena ay nusqaamayaan nubia rasuul llahi sal اlau alيه wasalam baa la nabiyeeyey wahuwa bnu arbaciina afartan nabiga soo jiro yaa lagu soo dejiyey macnaha waktigaas waxaa loo doortay xikmaa ku jirto saas wfi اأربعيiنa تتناهى عزيمة الإنسان وquwaته ويتوفر cقله ويجuد رأيه fi الأربعيiنa تتناهى عزيمة الإنسان insaanka awoodiisa yaa dhamaystiranta تتناهى way dhamaataa maha يعني تصل ilى نهاayatiha meesha ugu dheeraysa wa quwatuhu quwadus quwadiisa ya soo aruurto o dhamaystiranto wayatawafaru caqluhu caqligiisa yaa kaamil noqdo wayajuudu ra'yuhu ra'yigiisana waa deeqa haddii wax la weydiiyo yakunu ja jawaadan bira'yi oo ra'yi oo muctabar ayuu bixina waay marka uu afartan gaaro marka afartan khamsiin intaba waa suuragal haddii la yihaahdo ayb intaas waxa waay wa kalaamkii ibnu khalaad saaxibu kitaab alfasil wa ankara alqaadi ciyaad saaxibu kitaab mac dalika cala bni khalaad buu ku inkiray wa qaala wuxuu yihi kam min asalafi almutaqadimiina maxay badan yihiin salafkii hormaray iyo waman bacdahu min almuxadisiina man lam yantahi niman gaarin ilaa hada sini wamaata qablahu intaan ka horna dhintay waqad nashara min alxadiidi wاlcilmi maa laa yuxsaa maxay badan yihiin adig hadda wuxuu yihi ma ogtahay min ariiqi اlahar ibnu khalaad wusha dadka iga horeey wixin kasoo naqli markaan fiiri buuri tii baa horta lagu qabsado oo waxaa la yihi min ariiqi اlahar hadda adad leedahay salafkii mutaqadimiintahay wahum asxaabu اlahar waxaan haynaa dad inta aada hadda sheegtay adiga aanan gaarin wamaca dalika qad nasharuu min alcilmi wاlxadiid maa laa yuxsa marka taas waxa wey انتiقاad cلى بن khلاd فيma احتaجa bه عalayna min وuجوd الأثr عan السلف laysa محل اتفاq hada wx markaasuu uri hada cmr بن cabdالعaزيز twfiya waa dhintay buuri walam yukmil الأربعيiنa cilmiga laga soo guuriyana kafaa bihi fضلا أن الbخاaريa ynqل كلام cmر بن cabdالعaزيز في تراaجمihi kamithli ma yanqulu kalaam aلصaxaabati wالtaabiciin liannahu min alaimati الraashidiin wasaciid bnu jubayr aladi qatalahu xajaaj lam yablغ الhamsiin cilmiga saciid ibnu jubayr laga soo guuriye khaasatan fi tafsiir wax la koobi kara ma ah wakadalika ibrahim الnakaci wa hada malik bnu anas buri jalasa linnaasi buu u fariistay ibna nayfin wa cishriina dhowr iyo labaatan sano wiilkeeda xaal uu yahay nayf waa qeyb waa dheeraad waa waqiila waxaa lihi ibna sabca cashrata wاnnaasu dadkana mutawaafiruuna ayyihiin kuwa badan oo joogo washuyuukhun axyaa ayyihiin wuxuu u fadhiistay linashri اcilmi wa wa wa tabliiqihi marka saad ku dhihi kartaa salafkii hore afarkooda markaan fiiriyo hamsiin ilaa arbaciin ay udhexaysaa saad udhihi kartaa shawaahid baan haynaa hortiina yaalla saas weyna markaasuu ibnu salaax baa soo kala dhex galay labadii sheekh markaa kii hore wuxuu ahaa eh, ibnu khalaal qaadi ciyaadna waxaa wey nasafa kula maa qaalahu markaasuu ibnu salaax uu ri maa dakarahu ibnu khalaal ayru eh, ha wakadalika moxamed ibnu idriis ashaafici qad ukida canhu lcilm cilmigii baa laga qaatay fi sin اxadaaf yaraantii waktigeedii waintasaba lidalika midkaasni yani u oogmo u diyaar garoobay waa la ogyahay cumri ar oo e, e, maxamed ibn idriis laba boqol iyo iyo afarti maya boqol iyo konton iyo kol laba boqol iyo afarten waa dhintay manaa konton iyo afar sano qultu waxa uri maa dakarahu bnu khalaad gayru mustankarin w yani siduu u suureeyey ma aha qaadiciyaa wahuwa maxmuulu waxaa lagu ximbaara calaa anahu qaala inuu yihi ibnu khalaad fi man yatasadaa ninka uu banbaxayo litaxdiidi xadiidka inuu weri ou dadka siiyo ibtidaaan min nafsihi asagoo naftiisa yani xaajo kale ay jirin laakiin asaa doonayo min gayri baraacati fi lcilmi cilmigana uusan ku xeyl dheerin baraacada xeldheerid ma ahan waxa weeyaan waxa wey tamayiz waay waxaa la yihahda baraca fulanu bayna aqraani bimacnaa faaqa caleyh baraca haddaa rabtid bimacnaa faaqa yani asoo aan lahayn sifa oo dadka ka soocdo markuu rabo inuu xadiidka bixintiisa u fadhiisto arbaciin hamsiin inuu gaaraa la rabaa laakin waa goormaa min gayri baraacatin asigoo aan manaa horumar aan lahayn fi lcilmi baraacadoo tacajalad lahu soo degdegtay qabla sini aladi dakarahu sanadkii uu sheegay wixii ka horreeyey haddii duruuf gaar ninkaan uu nin caqari uu yahay uu fahmi iyo quwat daakira walxifd haduu le taas waxaa waye duruuf gaar a ah wa laakiin ninka ibnu khalaad ka hadlay nin iska caadi ah xaaji shadiidna ayna jirin asigana baraaca iyo tafawuq aan lahayn hadduu yahay waxaan leenahay ilaa aad ka bislaatid sug laakin waaxid cindahu tafawuq wa cindahu min almuahilaat maa laysa cinda gayrihi ninkaas waa ka duwan yahay waa dadka qaadi ciyaal soo xujaysta buu leeyahy markaasuu uri fa hada inamaa yanbagii lahu waxaa u haboon dalika midkaas oo taxdiidki ah bacda istifaai sini sanadki markuu dhamaystirto almadkuurati lasoo sheegay fa inahu muddadaas ama sanadkaas madinat اlاxtiyaaji baahida maladeeda weya ilaa maa cindahu loo baahanay ninkan konton markuu gaaro wuxuu hayo waxaa looga baahanaya mucdamu shuyuukihi waa tageen asiga marka in lagala haro cilmiga waxay u baahnaanaysaa waktigan wixii ka dambeeya waxa weyaan asigana waa sii jeeda marka saasaa waxay keentay in ninkan lagu dadaalo wax laga maqlo oo wax laga dhegeysto fa inahu madinatu اxtiyaaج ilaa maa cindahu laakiin markuu labaatan sano jiray baraacana ousan lahayn shuyuuqhu mutawafiru marka laysa hunaaka daacin saas wa ama aladiina dakarahum ciyaad miman xadatha qabla dalika qaadi ciyaad dadkii u sheego oo qabla arbaciina xadiidkii u fadhiistay faظaahiru sida muuqato ana dalika midkaas libaraacati minhum tafawuq ayaga xaggooda ka yimid waayo fi lcilmi ay ku tafawuqeen baraacadoo taqadamat soo hormartay taqadamat ilayhim oo kale wa dahara lahum haddana u muuqday macaha maca albaraacati alixtiyaaju ilayhim fiiri waxaa weeyaan tafawuq deg ana way heleen waxaa haddana weheliyo annahu maca hada tafawuq ixtiija ilayhim waa loo baahdo hadda musanifka waxay ahayd an yumathila bilmuxadisiin saciid ibn jubayr mufasir ashaafici waxa weeyaan waa eh, faqiih malik bayna baynahu muxadis kabiir laakin bal aimat اlxadiid markaad dib ugu laabatid wacalaa ra'si maala yati bukaari bukaari waxa weeyaan markuu bilaabay ta'liifka iska dhaaf talaqis alaxaadiid iska dhaaf wa wa tadriis iska dhaaf eh. hamsa وacishriin sana ka hor buu taaliif bilaabay kitaab taariikh صaxiix fatradaas u bilaabay inuu wax qoro marka qofka haddii baraaco uu leeyahay baraacadi waxay keenaysaa dadka inay u baahdaan liannahu waxa waya cindahum min alcilmi maa laysa cinda gayri baraacadi saas wa bimacnaa anha muxadisiinta markii ishkaalaad badan ay kusoo gudboonaadaan kaanuu yusaafiruuna ilaa min amhaali bukhaari sidii ishkaalaadkaas looga bixiyo liannahu cindahu min alriwaayaat wa jamci uruq maa laysa cinda alaakhariin saas oo kale ayb markaasuu uri libaraacati minhum fi lcilmi taqadamat ay ilayhim dahara lahum macaha maca albaraacati waxaa u muuqday alixtiyaaju ilayhim loo baahda faxadathuu qabla dalika aw liannahum ama saasba ma ahane su-iluu dalika inay xadiidka u fadhiistaan aa la weydiiye imaa bisariixi su-aal in laba weydiiye si cad wa imaa biqarinati alxaal iyadoon la weydiinin laakiin duruufta meesha ka muuqataa weydiinta lamid noqota fiiri biqarinati alxaal hadda adig waxaa laga yaabaa nin miskiin haddaad aragtid oo duruuftiisa adag asoon wax ku saaxib duruuf inuu yahay marka waaa le hada sa'alaka biqarinati xaali laa bilisaani waa dadka yaxsabuhum ljaahilu agniya laakin dadka caqalada yacrifuna anahu is anahu muxtaaj lilfuqaraai aladiina uxsiruu fi sabiili illahi laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum ljaahilu agniya lakin gayr ljaahil maada yadunuun anahum muxtaajuuna ninka caqliga ninka inuu duruuf yahay waa garanay marka su-iluu biqarinati xaal waxaa weeyaan baahida loo qabo cilmigooda yay dareemeen duuna an yasalahum axad saas weyaan ayb haadaa waxaa weeyaan haddii la yihahdo alxaqiiqa hamsiin sana hala sugo hal ilcumru yabqa macaka ilaa hadihi lmudda ninka khayr yar hadduu helo khayrkaasna uu ku sugan yahay in waxaan sax yihin u yahay walow kaana qaliila anahu yubaliq canhu hada huwa صaxiix lianna nabiy sal اla alay wasalam qaala baliguu canii walow aaya wamacnaa dalika ana man cindahu hadihi اlaaya xatى walow kana fi lbaladi man huwa akharu cilma fainahu yuriid an yaxtasib اlأjra fi tabliiq hadihi اlaaya صح أنه قد لا يجب علي تبليغ هذه الآية لوجود من هو أفضل مني لكنني أريد أن أشارك في تبليغ هذا الخير حتى يكون يكتب لي الأجر فأنا أسعى ولذلك ninkii wax yaqaano wixina inay saxyihin ay ogyihin fi أي cilmi kaana أنه يتصدى لتبليغه markaana waa sii gaarsiinaysaa adigana mزيدna waa sii dalbaysaa addunyada maalay ku agtahayna maba jirto وأma الsن الذي إdا blغه المحdث انbغى lh الإمساك عن التحdيث فهو الsن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ma laysa min xadيiثihi إلى آخره haddana waxaa la gelayaa sheika marku ay haboon tahay inuu ka fariisto o markaa u tafaruqo marka cibaadaadkii oo badaniga ahaa iyo ruuxigii adkaartii hadii maskaxdii waa ismusqamaysaa wa minhum man yuraddu ilaa ardal اlcumr u ilaah yiri cmr waxaa weyaan qofka yacuud ilaa zamn طfulatihi markii sagaashan boqol sano boqol iyo labaatan sano qofka u gaaro wax ka yimid ma ogo wuxuu yihi ma garanayo waxa u ogyahay malaha walidalika nabigu kaana yastaciid min an yuradda ilaa arbal cmr cmrig anig ilaa cmrigi iga dheeray un baan leenahay nabiga sunadiisana waxaa weyaan in inaadan weydiisan ila cmri dheer mطlqan cmri dheer oo adiga caqligaada u joogo oo aad ilaahay taacadiisa siyaasanaysa cmrigaas aa nafcile laakiin marka isku dhex yaacdid oo adigo dhan aada noqotay hiqan calaa gayrika ilaahay inuu ku asturo ka fiican walidaalika nebiga waa ka nabadgeli jiray afar oo iyda ka mid tahay ayb marka wa ama asinu aladi idaa balagahu lmuxadisu sanadka hadduu cumriga u muxadidki gaaro in baqaa lahu ay u haboon tahay alimsaaku can ataxdiid inuu xadiidkii ou bixiyo inuu ka fadhiisto oo ka aamusa ay haboon tahay fa huwa sinu weeyaan aladi sinigo yukshaa calayhi fiihi looga cabsanayo alayhi ala sheikh fiihi fi sini min alxaram duqnimada iyo alkharaf isku dhexyaacitaanka karaf waxa weyaan waa qofkii markuu dhamaado wayukaafu calayhi looga cabsanayo sheikhi fiihi fi dalika sini an yukhalido inuu wixii isku daro takhliidka iyo khilafka isku dhowy wayarwi o wariya maa laysa min xadiidihi waxaan xadiidkiisa kamid ahayn xadiid u haysto marka qaacidadaasaa loo fiirinaya qofkii laakin ishkaaliyada waxaa weyaan qof kasta waxau isu haysta anahu fi kaamil caqli mushkilada jirta oo muxadisiinta iyo keyrkooda jarta ka tuurtay waxa weeyaan qofkii sida loogu imaanay cilmiga loogu dalbayo isma xasuusanayo in yar waa waxay ku socdaan isbedelaa imaanayo maskaxdii wa isbedeli asiga isma ogo marka inay dad kale wax u sheegaan mooye ma ogaan kara xaakim noqon kara asiga marka fiiri wannaasu fii buluugi hadihi sin dadka sanadkan in la gaaro yatafaawatuuna way ku kala fog yihiin bixasabi ikhtilaafi axwaalihim dadka axwaashooda iskala sax waa hadalkaas nina doqnimada way usoo degdegtaa isla markii u isku dhexyaacaya ibu todobaatan sano gaari nina waxaad arkeysa wahu bnu tisciina sana anahu bikamili caqlihi wa quwahu wax dhan waa waxaa dowr weyn ka cayaara baa laleeyahay qofka haddii anahu idaa xaafada calaa acdaa'ihi fi taacati illahi badana ilaahay wuu u xifdiya laakiin ninka markuu saaxibu balwa macaasi jaad iyo khamre iyo balaaye iyo dumar isku dhex wado hamsiin hadduu dhaafo waxaa lowla wax layihah la gaaray lowlaa an tufaniduun uu yiri nabi laahi yacquub tafniidka waxaa weyaan waktigaadi odin gaaron isku dhex yaacdo laakin qofka hadduu saab saaxibu taqwa walwarac walkhawf min allahi tacaala inuu yahay badanaa kuma soo degdegtaa layidhahda ayb walidalika qiila libacdihim waqad tajaawasa tisciina min min cumrihi waa la weydiiyey kayfa waxaa layihi anaka bihadihi ariiqa markaasuu lamaa xaafadna hadihi lacdaa fi sigar xaafadana allahu lana fi xaali kibar u yiri waa baciidna maaha arrintaas ayada wahaakada ida camiya wakaafa an yadkula calayhi ma laysa min xadiiثi falyumsik can riwaaya haddii ay indha la-aan kugu timaado idaa camiya wakaafa uu ka cabsado an an yadkula calayhi o an yudkala calayhi in la dulgeliyo maa laysa min xadiiثihi falyumsik can riwaaya qofka hadduu arag beelo ninkii awal kaana yactamid calىa basarihi طabcan kitaabkaadi cid kala ku akrinayso adiga ku qorna markaad taxdiidinayso cidaa kusoo diyaarinayso marka haddaadan ku kalsoonen wixii kor aadan ka haynin ina tiraa intii horan bixi allah idinku afaa intaa kadib khalaas waa in tiraa tahdo qaala bnu khallaad wuxuu uri acjabu ilaya waxaa iigu wanaagsan an yumsika inuu uu ka qabsado fi thamaaniin siddeetan hadduu gaaro inuu inuu ka joogso liannahu xadulharam wa duqnimada xadkeeda wa mar sideetan hadduu gaaro oyna asbaabka horo ayna imaanin qofki waxaa laga yaaba jiro inay ku dhacdo cudur inuu ku yimaado maskaxda dhaawac geliso taas lagama hadl lakin biabiicati alxaal wuxuu leeya bani aadamka siddeetan hadday gaaraan daakirada xalal baa ku yimaado marka inuu ka aamuso fain kaana caqluhu haabitan hadduu yahay sidii hore uu ugu sugan yahay wa ra'yuhuna mujtamican uu yahay ra'yigiisana uu kulansan yahay yacrifu xadiidahuna ou garanayo wa yaquumu bihi xadiidkiina macnaha uu wa wataxaraa uu ku dadaalo an yuxadita inuu dadka xadiidkii baro ixtisaaban ajir gurubsi rajawtu lahu khayran yani hadii sideetankii la dhaaf ou arka caqligiisa inuu tamaam yahay ra-yigiisa u dhamaystiran yahay cilmigana uu ku bixinayo ilaahay wejigiisa uu ku bixinayo laa yatlubu xaajatan marka waxaan u rajaynaa rajawtu lahu khayra bimacnaa istimraar fi taxdiidi wa hada ibnu khalaada dhahay wawajhu maa qaalahu ibnu salaax waxa u leeyahay wuxuu ninkaa yiri wejkiisa waxay tahay markii la celaynayo ana man balaga hamaaniina ninkii gaaro dacufa xaalu fi lgaalibi xaalkiisa oo weliba caqliga waa daciifa wakiifa calayhi waxaa looga cabsanaa alikhtilaalu inuu dhinmo asiga iyo wlklaalu inuu wax dhimo ikhlaal waxa weyaan anaka tukilu bilxadiid ikhtilaalkana adiga kugu imaanaya khalalka labadi ficilna waxa weyaan yaquumu bilinsaan wa huwa dacfu lcaqli yataratab calayhi ikhlaalu lmarwiyaat saas waa الاktilaal huwa اlaصl faytaratab عalayhi اlklaal inuu nusqaamiyo wii adig u warinayo aw anlaa yftuna lahu inuusan u baraarugin ilaa bacda an yuala an yukhaliطa inuu isku darsoomo gadaasheed maana wuxuu leeyahay ninka sideetan hadduu gaaro badanaa xaalkiis isbedelaa ku yimaado waxaynu u baahan tahay anlaa yaftuna lahu aw an laa isiga inuusan isku dareemin ilaa bacda an yukhalita wahada khatiir wa haddii intaad isku darsoontid aadan ogeyn oo istamarayta fi taxdiid waxaa ka laazimaya xadiidkaadii hore fi xaali sixa aad ka aada khabartay in khalal uu ku yimaado marka isma ogaan kartid kama اtafaqa sida u dhacday ligayri waaxidi min ahiqaat minhum cabdالrazaq wasaciid bn abi caruba hada aima waaweynay ahaayeen laakiin cumrigoodaa dheeraaday markaa khalal baa ku yimid ismana ayna ogeyn walidalika waxaa leeyahy cabdurazaq aلصancani riwaayatu axmed ibni xambal wa yaxya bni maciin markay yeman ugu yimaadeen asagoo mugtamil qawi ayay u yimaadeen ka wariyeen kadib markay ka tageen bacda muruuri zaman yani xasala lahu su lxif tagayuraa ku dhacay markaasaa leeyahay dadka qudaamada ah waxay ka wariyeen riwaayadooda waa saxiix wamaa xadatahu cabdالrazaq min kitaabihi fahuwa ayضa صaxiix lakin ma xadatahu min xifdihi bacda an kabir fa fiihi khalal weliba waxyaalaha ilaahay ku cilmi waxaa kamid aheyd anahu shacara bidalika wakana laa yuxadith ila min kitaabihi su-ila الdaara qudni hal yudkl xadiiث cabdالرaزاq fi الصaحيiح markaasuu uri nacam markaas kayfu qad tagayara kaana laa yuxadithu ila min kitaabihi bu marka sidaasaa u badan xaarigiibu saasuu yahay markaasu ui waqad xadatha khalqun bacda mujaawazati hada sin waxaa xadiidkii khabray khalqi badan markii sideetan dhaafeen fasaacadahum tawfiiq tawfiiqiyaa saaciday ilaahay baa waafajay wa saaxibathum asalaamatu nabadgelyane way la saaxibtay oo ilaahay caafimaadna waasi ilaahayna waa waafajiye minhum waxaa kamid ah anas bnu malik wa sahl bnu sacdin wa cabdullahi bnu abi awfa min asaxaaba wa malik ay bnu anas walleyt wabnu cuyayna wacaliy bnu ljacd fi cadadin jamina min mutaqadimiin wlmutaahiriin raggaas oo dhan sideetan waa wada dhaafe maca dalika wax khalal ah laguma arkin sawaan kaanuu min asaxaaba aw min man minhum wxuu uri wafiihim gayru waaxidina kamide xadathuu bacda istifaa'i mi-ati sana qaara oo boqol sano dhaafeen minhum waxaa kamid ah e, alxasan bnu carafa wa abulqasim albagawi wa abu isxaaq alcujaymi waalqaadi abuyib altabari radia allahu canhum ajmaciin raggaas dhan taariikhdooda kadib in loogu laatay bimacnaa waxaa weeyaan yani boqol sano inay gaaraan wa kaanuu fi xaali tadakurihim wa salaamati caqlihim waa tawfiiq min allahi tacaala ayb uma inahu laa yanbagii lilmuxadiثi waa mas'alo kale an yuxaditha inuu xadiidkii inuu ufariisto xadiiثeeyo lama rabo bxadrati man shaksi joogitaankiisa huwa shaksigaba أwlىa minhu min almuxadiثi bidalika bالtaxdiid wa kaana ibrahim wالshacbi ida اجtamaca hadday kulmaan lam yatakalam ibrahimu bishay اxtiraama ibrahim ibn yaziid الnaqaci iyo shacbi camir bnu sharaxbil hadday kulmaan ibrahim wuu aamusi jiray lianna shacbi kaana ajal wa aclam bilxadiidi minhu wa huwa aladi qaala ana cajibtu min nafsi markaas shacbigaa dhahay cajibtu min nafsi markaas ls liannii maa aradtu an araa shaksan aclama mini ilaa wajadtuh buur waa isla yaaba aniga ninkii haddaan iraado nin iga cilmi bada in raadiyoba meel kastuu jooga bimacnaa tawaadu wahadmun linafs saas markaad cilmigii uqadarisa ilaahay wuxuu dadka ku abuuray inay qadariyaan asiga oo sidaas u arkay naftiisa inay xaqiiran tahay wa ana kula nnaasi aclamu minhu bilxadiid wamaca dalika kaanuu yujiluunahu duuna takalufin sidaas waa wixii ilaahay markaad ula jeedid wax kale waa iska imaanayan tabcan riaasa wa xub wa qabuul kuli shay waa imaanayan lakin akhlis niya fi alab اlcilmi faqat ayb wazaada bacduhum wuxuuri fakariha ma meeshaas Ah, aniga fikratun uu ii qoray fakariha fakariha riwaayata bibaladin fiihi min almuxadithiina man huwa awlaa minhu lisinihi aw ligayri dalika wazaada bacduhum wuxuu ziyaadiyey wuxuu ri fakariha maagadi hadalkii hore uu ku xiran yahay kariha ibraahim ariwaayata bibaladin ou yiri sidaasay noqona lakin wazaada bacduhum riwaayadaasi calaa riwaayati ibrahimiya allahu aclam fakariha riwaayata bibeladin ou nacay inuu xadiid ou ku wariyo fiihi min almuxadisiina man huwa uu ku jiro awlaa minhu isaga ka haboon lisinihi ugu haboon oo waaba kaawen yahay isku cilmi baa tihiin ama waabba ka cilmi inta kaaga wen yahay ixtiraaman lahu aw ligayri dalika anahu aclamu minka aw anahu aclaa sanada waruwina can yaxya bni maciin qaala wuxuu yihi idaa xadatu fi baladin haddaan xadiida baled aan ku bixiyo fiihi mithlu abuu mushir uu ku jiro fayajibu lilixyati an tuxlaqa wuxuu ihi beled uu abuu mushir joogo haddaan xadiid ku bixiyo waxaa waajiba garkeyga in la xiiro fayajibu lixatii an tuxlaq yani maba istaahilibo inaan noqdo nin oo culamo iyo saan kula haddii ninkaas meel u jooga aan xadiid ku bixiyo abu musir cabdulacla ibnu musir a la yihahdaa waxaa weeyaan min min min shuyuuki sheikayni صaxiixi bukhaarigi muslim u riwaayaadku leeyahy marka taqdiira min yaxya bni muciin yaxya bni maciin waxa weeyaan laa yuqadam caleyhi axad fi lxadiid wamaca dalika yujilu gayrahu fajala allahu cayna lmuslimiin huwa fi cayni lmuslimiin wa canhu ayda ibn maciin waxaa laga wariyey in aladii yuxadiثu bibaldatin ninkii xadiid balda ku bixinayo wa fiiha man huwa awlىa btaxdiiثi minhu fahuwa axmaq waa nin doqon bmacnaa ana cuyuubahu tadhar lianna alculum tantaqil wayasil hada aladi qulta ilaa man huwa aclamu minka fataftadix saas weyaan wayanbagii lilmuxadidi waxaa u haboon ida iltumisa minhu haddii laga dalbo maa yaclamuhu wuxuu og yahay cinda gayrihi qufan asiga ahayn cilmiga ag yaalla haddii laga dalbo fii baladihi baladkiisa la joogo aw gayrihi biisnaadin aclaa min isnaadihi ninkaasoo isnaad ka sareeya haysto aw arjaxa min wajhin aakhar waj kale kaga kaga raajaxsan ninkii laga dalbo an yucallima aaliba bihi aw an yuclima aaliba bihi ninka dalba inuu ogeysiyo wayurshiduhu aw wayurshidahu ilayhi oo u hanuuniya fa ina diina nasiixa nin baa ku yimid uri sheikhu kitaabkaas oo usuulka inaad iyo akrisi yaa rabaa buu ku yihi kitaab fulaani magaalada waxaa kula joogo nin huwa aclamu minka bi hada lkitaab marka ina tiraawar ninkaasa iiga fiicani ah ama baldada kulama jooga meel kaloo jira ama isnaadu aqrab ila nabiy min isnaadika inaad usheegto culamada badana waxay ku dhacaan midaan oo kalawa waxaa la yihahdaa culamada waxaa weyaan sida orgiyaha isaga masayraan oo kalawa waxaad arkaysaa magaalada dadka wada jooga wax wada akriyo cullin col ayaa ka dhexey goor ay dhacdayna aadan ogeyn liannahu ninkaas wuxuu rabaa an an yakuna akbar majmuuca min atalaamiid walaa yuriid an yactarifa bilfadli ligayrihi sidaan meesha loogu kala tegin taas waxa weyaan min t min bilaayati ibtilaaat culamaai kamid tahay fi taariikhi tamaama ma ladi awqaca yaxya bni yaxya duhli shaykh lbukhaari markii uu ugu yimid naysabur bukhaari oo shari ka laabto aluma alislaamiya biajmaciha kaanat tatxaraku maca albukaari fi wujdaanihi imaam bukhaari maanta xaggaasuu tagay maanta xaggaasu tegnay saabuur marka uu soo dhawaaday meesha waxaa sheekha ahay waxaawaa duhli markaasuu iri bukhaariyaa biri imaanay wa ana astaqbiluhu wa adhabu listiqbaali faman araada an yadhaba maci falyadhab magaaladii o dhan a soo baxay marka istaqbila khaarij almadiina tacdiima lilxadiid aladi yaxmilu waa la soo dhaweeyey wajalasa fi nafsi almadiina makaan aakhar litaxdiid markii ragii labadii rag laysu barbar dhigo la arkay yaxya duhli laysa bishay binisbati lbukhaari dadkii o dhan intaqaluu ilayh maalinkii dambe waxau bilaabay inuu bada-a yatakalam caleyh masaa-il caqiida hal qur'aan makhluuq hal talafud bilqur'aani makhluuq wax kasta haday xaawileen maa qadiruu an yumsikuu caleyhi shay uma shaqabuu caleyh dadka waqaa-iyiina iska jira anahu qaala lafdii bilqur'aani makhluuq uu yiri kaytaba kaytu yiri khalaas fawda meesha ka bilaabta markaasaa wuxuu ri yaxyi shalay lahay waan soo dhaweynayaa maanta wuxuu ri ninkii oo oo u tago bukhaari majliskiisa iyuu majliskayga iga imaano imaam muslima meesha fadhiyo markaasuu maradiisa ka qaato ruuxin kaa warin waa kuwaasa waa kaaga tay maca salaam ur waa ka dhaqaaq marka min cuyuub lculamaa الاctiraaf bfadl اآakhariina fi ma baynahum aqraantaas waa dhib badan tahay nin alqa haysta inuu yihah ninkaasa iga fiican mas'alada saasaa ii faa'ideey hada aصcab min kuli shay walidalika waxad yuwatin marka horeba dadka inaad bartid in adiga lagaa cilmi badan yahay malik ibn anas yaa waxau ri masaa la weydiy dadaa safar dheer usoo galay waxaa la yihi caalim اmadina aladi yudrab lahu akbaad اibil marka loo yimaado kul ma yusأl kahiru yaqul laa adri markaasuu laa adri markaasuu laa adrida naftigeedaaba cilmi anigaan u arka dadki hore saasay ahay inad inad u aragtid waaaka jawaabi waysa ceeb iska dhaafa inad u aragtid waxaa layihi ataa mima ynbagii an yuurata min alcaalim min alcaalimi kalimatu laa adri waxa laga dhaxlay inay kamid yihin ardada aada waxbaraysid inad waxba aadan garan karin inaad inad bartaa waxaan ma naqaano inaad tiraahdo waa ceeb ee malaha sidaas markaad ogaatid baa lagugu jeclaana inta yaro oo aad haysid ilaahay inuu ku barake laakin haddaad tiraa ana shayku kulluhu wa ana aladi acrif kula shay dadka kale waxba ma aha waxa weeyaan waa dhib badan tahay camalkaadana khatar geleysa ayib wuxuu uri walaa ymtanicu min taxdiidi axadi likownihi gayra صaxiixi niyati fiihi fainahu yurja lahu xusuulu niyati min bacdi walaa yamtanicu ma haboono min taxdiidi axadin inuu qof xadiid u baro likownihi liajli kowni shaksi gayra saxiixi niyati fiih cilmiga niyadiisa ay saxiix ku ahayn awgeed uma diiday inaad wax barti fainahu yurja lahu ninkaas waxaa loo loo rajaynayaa xusuulu niyati min bacdi inay utimaado dad yaroo hadirtaa mutashabidiin waxa weeyaan qofka waxay ka rabaan qaalabkiisa nusha oo طibqa اaصlia ah, sida siduu yahay inay ku waafaqaan fi kuli tasawuraati ninkaan saas ahayn in lala fariista ma aha in wax lala barta maaha in wax la bara ma aha khalaas waxa weeyaan waa jamaacaadka hadda caalamkan yaallo o kale haddiiba qoladan keligood ayihiin kuwa wax iska baranaya maxaad soo kordhinaysiin sideedaba waxaa weeyaan inaad dadka lala fadhiisatid maa cindahum aada dhegeysatid wa an yasmacuu maa cindaka markaasaa xaqa laisugu imaan karaa laakin haddaad bekira maba wada hadli karnaba ma yasbixaan walidalika undur kayfa haaulaai culamaa ninkan waa xun yahay awgiis cilmi in la bara looma diidayo waa la soo dhaweynaya waxaa laga yaaba ilahay inuu ku anfaco waxaa dadka aada baraysa alaysa alcilmu huwa hidaayat lbashar hada huwa ayb wuxuu yihi musanifka waruwina an macmarin qaala kaana yuqaalu ina الrajula layaطlb اlcilma ligayr اllahi fayأbى calayhi اlcilmu xatى yakuna lilahi caza wajal kalaam jamiil laysa can macmar walakinahu can kahiir min aslf kana yuqaalu waxaa la dhihi jiray ina الrajula layaطlb اlcilma buu dalbaya ligayr اllahi fayأbى calayhi اlcilmu baa diidayo xatى yakuna lilahi caza wajal qaar badanaa duruuftii ay gu adkaatay jaamacadana iska gala meelan jiiftaan weynina bu imaanaya bعda an yatacalam yaraa ana maa ataa ilayhi gayra maa huwa mawjuud ilahay inuu hagaajiya dhicirka walyakun xariisan ha noqdo calىa nashrihi cilmiga inuu faafiyo mubtagiyan asoo raadina jaziila ajrihi ajirkiisa badan cilmi lagaa dhaxlo wax ka wanaagsan male oo saddexdii qofka ajirkiisa usoconay kamid yihin uu kamid yahay marka shaygaas qaaliga ah wax yaroo adduunya hoose inaad ku dalagtid ma ah wax yaroo hoose waxaa loo diiday an tas'aluum ajran fahum min maqrabin mutqaluun yani risaaladan oo waxyiga ah wax u qalmi karo lagu gedi karo mabalaha walidalika saasaa majaalan dadka loogu sheegay cilmigana nafsa ariiqa wa waqad kaana fi salafi radi allahu canhum waxaa kamid ahay man yata'alafu nnaasa dadka mid soo dumo calaa xadiidihi xadiidkiisa yuu kusoo dumi jiray xoolow siinaya waa soo dhaweynaya min ajli an yatacalamuu minhu minhum waxaa kamida ah curwat bnu zubayr radia allahu canhu walyaktadi bimalikin haku dayda radia allahu canhu fima ahbaranaahu abulqasim alfaraawi binaysabur ahbaranaa abulmacaali alfarisi ahbaranaa abu bakr albayhaqi alxaafid qaala akbaranaa abu cabdillaahi alxaafid qaala akbaranii ismaaciil bnu maxamed bn fadl bn maxamed ashacraani xadaثna jadي qaala xadaثna ismaaعiil bn abi uways qaala kana malik bn anas ida araada hadduu doono an yuxaditha tawadaأ waa soogeysa wajalasa calىa sadri firaashi sadri firaashi waxaa weeyaan firaashka meesha u ku dhamaado sida dadka aad ad mubaasharatan ula fariisa meesha ugu dambeeya ma ah ayib wasaraxa lixyatahu garkiisana waa soo shallan jiray watamakkana bijuluusihi fadhigiisana waa makansan jiriyey biwaqaarin iyo wahaybatin waqaar macnaha yani haybo iyo waqaar waa isku dhow yihiin qofkii macnaha waxa weeyaan si edab leh ninka markuu meelo minacsanay maanta dhan u xogxoganay dhaqdhaqaaqay waqaar ma qofkii markuu fadhiisto bikulli huduu wayakun iltifaataatuhu macduuda maca اxtiraamin wataqdiir aa waqaar la yidhah waxadatha markaasuu sidaasuu xadiidka ku bixiya faqiila lahu fi dalika waa la weydiiyey faqiila lahu fi dalika macdad yani su-ila kayfa tafcalu dalika la weydiiyey faqaala wuxuu iri uxibu an ucadima xadiida rasuuli illah ayb walaa uxadiثu ila calى طahaarati mutamakina anigoo weese qabo mutamakin haddana fadhiyo si fiican macnaha anigoo meel iska socdo lama dhahan ayb wa kaana yakrahu wuxuu ahay kii naca an yuxadita fi طariiqi aw huwa qaa'imu aw aw yastacjilu intaasba waa diidi jiri asoo jid socdeen maxadiid ma bixin jiri asoo taagano dadna sheekaysan hadii wala weydiina saas ama asoo calaa cajal ku jiro deg deg meel ay tahay wuxuu dhihi jira mar dambo waqaala uxibu an atafahama maa uxadidu bihi can rasuuli lahi sal alla alay wasalam waxaan jeclahay inaan fahmo aniga horta waxaan dadka u sheegaya buuri laakiin meel laga dhaqaaqayo la iska qaalin haddaan isaga hadlo macno ma keenayso wa ayda canhu anahu kaana yaktasiru lidalika wayatabaharu wayatatayabu sidaasuu ah tabaurka min min albukuur waxaan la qaacinayo oo laisku carfinayo tadayubkana waa jirka laismarinaya layihaha labadaasna marka fain rafaca axadu sawtahu fi majlisihi zabarahu zabarahu bimacnaa zajarahu wahadadahu amus uu leeyahay wa wuxuu dhihi jiray qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy faman rafaca sawtahu cinda xadiidi rasuuli llahi fakaanamaa rafaca sawta fawqa sawti rasuuli llahi sal la alay wasalam sidaas ilahay wadaca lahum lqabuul fi lard lama lamaa cadamuu xadiidi rasuuli llahi cudimuu fi nufuusi laakariin saasuu ilaha waruwinaa aw balagana can muxamed bni axmed bni cabdillahi alfaqih anahu qaala alqaariu lixadiidi rasuuli illahi ninka xadiidkii rasuulka akrinayo idaa qaama liaxadin hadduu isu istaago fainahu tuktabu caleyh khaia aduu xadiid akrinayo xadiidkii rasuulka ayaa nin soo galay markaas istaagtaad salaamteed mucaanaqaysa bimacnaa anaka akramta hada rajul akar ish min ikraamika lixadiidi rasuuli lah walmashhuur laa yushqal inaad fadhiisatid qofkaasna u fadhiisto marki aad xadiidka dhamaysid ixtiraam lixadiid rasul kadib aad ninkaas salaamta sidaas ay sax ku tahay wayustaxabu lahu waaa loo loo loo suneeyaa maca ahli majlisihi ma warada can xabib bni abi haabiti anahu qaala ina min aلsunati waxaa kamide ida xadata الrajul qowma ninka hadduu dadka xadiid u akrinayo an yuqbila calayhim jamiica inuu wada qaabila iga dhan ninuu ka helaasaan maanta dhan hadaad ninkaan wa uga akrinaysid ummadii kale ka jeesatid way qaab daran tahay marka sidaa tahay in dadka o dhan aad wada qaabishid ila lixaaja ama ninka ma fi ay mushkila lakin asaasan an yuqbila cala ljamiic sidaas walidalika jariir ibn cabdillahi bajali wuxuu ri nabiga haddaanu imaado kaana yuqbilu calaya wayatabasamu lii wuxuu umalaynaa ana hada khaaص bihi baynama hada caadat rasul likuli ish صaxaabatihi lakin hakada kana الnabiy sal اله alيه wasalam kana ida xadaثahu insan yuxadiثhu lam yakun yaqطع xadiiثa wayantadir xata yafruga minh wahada min makarim اأkلاq ayb walaa ysrd الxadiiثa sardan xadiidkana ma dadejiyo sardiga waxaa weyaan in la qumiyo sidii xoolihi oo kale y sardigoo yamnacu saamica ninka wax maqlaaya ka reebay min idraaki bacdi qaarkiis inuu maqli waayo hadaad xadathani fulan xadathani fulan xadathani fulan haddaad tiraahdi waxaad sheegaysa caaisha waxay tii lam yakun الnabiy sal اla alيه wasalam ysrd الxadيiثa srda وإnama kana lafdigii ay tiraan bmaعnaa أnhu kana ida تklma bkelimaة acaadha ثaلaaثa sidaasuu nabigu wal xadiidka in laga xifdiyo saasay keenta walyaftatax majlisahu walyaktatimhu bidikrin wa ducaaءin yaliiqu bilxaal markuu uu darsiga bilaabayo haka ku bilaaba bidikrin bismi اllahi الرaحmaan الرaحيم alxamdu lilah dikri weeyaan wducaaءi allahuma fahimna allahuma ilى gayri dalika calimna ma ma ma ma ma najhalu canhu ilى gayri dalik wa min ablagi ma yaftatixu bihi waxa uu ku furto waxa ugu xeel dheer an yaqula inuu yihahdo alxamdu lilahi rab اlcaalamiin akmal alxamdi calى kuli xaali wsalaatu wasalaamu alatamaani calى sayidi اlmursaliin kulama dakarahu dakiruun o kulama gafla can dikrihi اlgaafiluun allahuma صli عalayhi وعalى alihi وsائر النabiyiina وعalى وali kuli وsائر الصاalixiina نihaayaةa ma ynbغي an yasأlahu saa'iluuna saas inuu ku bilawdayaa fiican bu wanaحnu naqul laysa hada jayida alاltizaam bsiiga mucayana fi kuli الأwqاat laysa jayida inamaa yaftatixu lyawm bima fataxa allahu calayhi min qawlin uma gadan ayda bidikrin aakhar bacda gadin kada ama hadihi siyaq an yaltazima alinsan bisiiqa mucayana yajcaluha kaanaha waalida laysa saxiixa walidalika awal man takalama bihada kula ma dakarahu daakiruun waa imaamu ashaafici fi kitaab risaala xata shaaficiyiinta waxay leeyihin qisa laga warinayo imaam shaafici horda lagu arkay markaasaa janaday usugo galaa lyidhi maxaa ilaahay kugu dhaafay markaasuu yihi nabiga salaadiisa aan ku saliyoon kulamaa dakarahu daakiruuna wagafala can dikri lgaafiluun aan iri yaa ilaahay sababta oo weynow janadii ugu geliyay saasuu yii annagana waxaan leenahay afdalu salaatin cala nabiy sala allahu alayh wasalam hiya salaatu librahimiya mutafaq calayha sideedaba xuduudda inaad laazimta allahuma sali calaa maxamedin wacala ali maxamedin kamaa salayta calaa ibrahim wacala ali ibrahim inaka xamid mubaarik calaa muxamedi wala ilaa aakhiri kaasa salaatu ibraahim la yihah marka inuu sidaan hal mar iska yihaahdo biri siba kale la yimaado maa fi ishkaal marka nihaayata maa yanbagi wuxuu leeya ilaah waxaan ku weydiiyey nihaayata maa yanbagi an yas'alahu saa'iluun dadka wax ilaahay weydiisto waxa ugu weyn ay weydiistaan oo kale aan ilaahay ku oo kale saas wa wayustaxabu lilmuxadith alcaarifi waxaa loo suneeya caqdu majlisin majlis inuu macnaha ou gunto ou fadhiisto liimlaai alxadiidi uu caqdi u sameeyo min ajli taxdiid inuu caqdi majlis darsiga hadda aan sameynayna majlisaa la yidhahda waqti la og yahay xadiid bixintiisa ou dadka u ballamiyo ou u fadhiisto fa inahu ina caqd almajlisi lilimlaa min aclىa maraatib الraawina dadka wax wariyaan maraatibtooda u sareeyo wالsamaacu fiihina asiga wax lagu maqlana min axsani wujuhi taxamuli waaqwa sidaas weyan liannaka tasmac min lafdi sheikh waa tinid aclى anwaaci taxamul walyatakid ha yeeshto mustamliyan nin wax umeerinayo yubaligu canhu ka gaarsiinayo idaa kahura اljamcu hadduu dadki bato majliska hadduu bato cilmigiisa loo baahda nin dhexda ha fariisiyo mustamli alila asiga mumli waay ninka wax ka gudbinayana mustamli liannahu yaakudu minhu wayanqurhu li ligayrihi ida fad fadalika da-bu akaabir muxadisiina dadka muxadisiinta waaweyn caadadoodii waa almutasabiina limili dalika midaas kale u banbaxay oo caado ka dhigtay majaalistooda way badnaa jirta dadkana aaday isugu imaan jireen وممن ruوya ذلika عnه ذلika waxaa kamid mالك وشعبة ووkيع وأbو cاaصم ويزيد بن hاrون في عدد كثير من أعلام السالفين وليkن مستمليhi ha ahaado محsلا محsلا hadاad مqشha waa nin cilmi hore usoo bartay nin umi lama rabo ninka wax kaa gaarsiinaya ninkaan wax kula fahamsan inuu yahay محsلا بمعنaa qad xasل العلوم الشharciية saas متيqدا hadana baraarugsan kay laa yaqca sowsan ugu dhicin fii mili maa ruwiinaa wax noogala wari wixii lamide eh, anna yaziida bna haaruun su-ila can xadiidinaa la weydiiyey faqaala baxadahanaa bihi ciddatun uu yihi ciddatun bimacnaa jamaaca u kala jeeda xadiidkaan i weydiisay dad badanaa ii sheeg marka fasaaxa bihi mustamliih ninkii oo meerista ka dalbay baa qayliyey oo muxuu ri yaa abaa khaalida cidatm ibnu man cidatun a ii sheegay jamaaca mogtahay markaasuu yihi ciddatu ibnu man ninkaas magac ninkiisa u haystay faqaala lahu wuxuu yihi ciddatu ibni faqdatika ha lagu waayo wiilkeedii waa macnaa adig meesha ka baxaa layihi meesha ka bax waa ninkaa ciddaas jamaaca layihi jamaaca maa ibnu man la yihaah marka asiga nin magaciisa u haystay markaasuu yihi ciddadaas magaciisa yaa aabihiisi u yahay markaasaa ibnu faqdatika waa waa nukad fiican wey waliyastamli calaa mawdicin murtaficin yani waliyastamli hameeris dalbo calaa mawdicin murtaficin min kursiyin wanaxwi ninka oo sheeka hadalka ka gaarsiinayo sida hadalka loo maqla meel murtafic inuu saaran yaha alraba fain lam yajid st hadduusan helin meel sarayso istamla qaa'ima markaa waa istaagaya kursi aad ku fadhiisataad wayse dhexda marka xalaqada dhexdeeda istaagaysa sheekana ku muuqdaa dadkii kalena way ku wada arkayaan saas wa calayhi an yatabica lafda lmuxadidi muxadidka lafdigiisa inuu raaco oo fa yu-adiyahu calaa wajhi siduu sheeka u yiri ugudbiyo min wajhi min gayri khilaaf waxaa weya ninka mustamliga muhimatuhu naqlu lkalaam sida hadda markii xaramka laisku dina allahu akbar allahu akbar hadalkii unbuu soo celcelina intiyaa lagaa raba adiga keliya walfaa'idatu fi istimlaai mustamli ninka wax meersanayo meeriskiisa faaidada ku jira waxaa waaye tawasulu man qof in in la xariiriyo yasmacu lafda almumli ninka sheeka a ah lafdigiisa maqlayo calaa bucdin minhu fogaan uu ka fog yahay ilaa tafahumihi la gaarsiiyo waxa uu maqlay iyo wa taxaquqihi calaa bucdin minhu ilaa tafahumihi ka fog iyo wataxaquqi biiblaaqi lmustamli intaan laqbada u imaanan waxaa weeyaan musanifka hadda wuxuu rabaa inuu muhimada ku gaabsiiyo mustamliga dadka ou codka gaarsiinayo o dhan sheeka codkiisa waa maqlaya laakin waxa weeyaan sidii la rabay uma maqlaya ninkaa muhimadiisa anahu yuxaqiqu lahum maa samicuuh laysa anahu yusmicuhum maa lam yasmacuuhu taasuu diidan yahay oo hadda ibnu salax wuxuu qabaa haddii dadkaas fog ayna maqlaynin mumligoo sheika ah ay mustamliga maqlayaan laysa lahum an yaruu can ish waa soo dhaafnay masalada tiibuu ka caranayaa marka fiiri marka wuxuu leeyahay wlfaa-idatu fi istimlaai mustamli ninka wax meersanaya meerintiisa faa-ida ku jirto tawasulu man in la gaarsiiyo weeyaan yasmacu maqlaya lafd almumli ninka wax meerinaya lafdigiisa maqlay calىa bucdin maca bucdin minhu ilaa tafahumihi la gaarsiiyo wuxuu maqlay inuu la fahamsiiyo iyo wa taxaquqihi biiblaaqi lmustamli ninka wax meelinaya gaarsiintiisa loogu xaqiijiyo fiiri marka yani ninkaa oo darafka ugu dambeeya jooga hadalkaygi waa maqla anigoo sheika ah laakiin hadalkii uu kuu xaqiijinaya ninkaan dhexda jooga leeya sax kelimadaas marka qaarkeed shakiyaa kaa galaya shakiyu kaa bixinaya taas lee kaliga baynamaa sida sawaabka a ah waxa weeyaan mustamli muhimatuhu iblaagu sawti lmumli ilaa man laa yasmacuhu libucdin canhu liitisaaci lxalaqa wayajuuzu lilmustamli lisaamici min almustamli an yarwiha can sheikh mubaasharata wailaa ummadan marka qaarkeed mi-ata alfin arbaciin alfa majlis isugu imaan jirta microfon ma jiro wax kale ma jiraan sheekh hadalkiisa in la maqlo shan iyo lixaa wada istaagayso qoladan ninkaana darafkaan u maqashiina kana darafkaan u maqashiina dadkaas maxaa intaasoo dhib ay u keenay low lam yastatiicuu an yaruu can الshaykh mubaasharatan bihada lb maxay ka faa oo marka lish ma aati ilى mustamli hada lbeyti yusmicuni الqول الصواaب waxa wya جamيiع maن huوa في المجلس miman yسmع min الmمli و miman ystamiع min الmسلm mstmli faأmrhm sawا وhada asla waxaa sheeka meesha u keenay لأnnahu mأmuن ثiqة cindahu muhimathu an yubaliغa lafdahu ilى الآakخarيn اladin lam yasmعuه وhada huwa الsawا ayb waa ka msنifka فiri وأma man lam ysmع ninkaan mqlin ilaa lfظ الmstmli ninka wax gaarsiinaya lafdigiisa mubaliq waay falaysa yastafiidu bidalika midkaas ka faa-ideysan maayo jawaaza riwaayatihi midkaas inuu wax ku warin karo lidalika lidalika xadiidkii can ilmubli inuu ka wari karo muطlaqan min gayri bayaan xaali fiih inuu yihahdo xadathanii fulan bima balaganii canhu fulan musanifka tano hadda ka shakinaya baab ijaaza waxaan soo marnay oo dhihi jiran waa wa waa lagu wari karaa markaad barbar dhigta ummad meel fadhiso ninkan mustamliga laa yumkin an yuqawila cala sheikh bima lam yaqulu malaayiin maqlaysaa jirto markuu hadalkii sheekh yihaahdo xadahanaa kana xadahanaa dadkan hadduu xadahanaa samictu bedel waaa leeya jooji marka intaan oo dhan maa wada dhegaysanayso intuu gaarsiiy in la yihah sheika loogama wari karo wixii aan soo dhaafay layidhaahna waxbaa lagu warin karaa oo layidhaahda ajaztu laka walim waliman samica waliman yuuladu macno malakaas wفي hda klاamna ku sugan تqdma في النوع الرابع والعشhرين waa iجاazadi ويustaحب افتitاح المجلس baa la suneeyaa بqراءaةi qاariئi in lagu bilowdo nin qaari ah akrintiisa لشhayءi ou akriyo min الqرآaن الkrيم marka hore marki lasoo fariisanina le iqra' lana wawujida min bacdi salaf anahum xiina yaftariquun aw xiina yajtamicuun anahum yatlubuuna min axadihim an yaqra'a suurata waakharuhaa suurat alcasr waa laga soo wari faidaa faraga waa mustaxabaat waay hadduu dhameey ninkii qaariga ahay istansata mustam mustamli waa aamus ninka gaarsiinaya ahl istansata bimacnaa dadku wuxuu ka dalbaa inay aamusaan mustamligi waxaa ninki sheeka gaarsiinayo o le markaan hala aamuso liannahu arbaciin alf markay wada fadhiyaan nin kastaba ninka bijaanibihi lahada hugun baa dhacay sidii nabiga alayh الsalaatu wasalaam fi khudbati xajat اlwadaac lama اجtamaca bالnaasi qaala ljariir istansit الnaas dadka i aamusi bu ri markaasuu dadka dhex cararay u yihi nabigaa hadlay hala aamuso suno weya goormaa la istinsaani in kaana fiihi laqad haddii cod ou jiro oo qayli ah uma yubasmilu ninkii mustamliga ahay yaa markaa hadalkii qabsanayo uma yubasmilu wayaxmadu اllaha tabaaraka wa tacaala wayusali calىa rasuulihi wayataxara alablaga fi dalika saasaa saxe yani nabiga siiqadii loogu salinahay dadbamidii oo ugu fiican uma yuqbilu mustamligi waa ninkii sheekha gaarsiinayo calى اmuxadii ninka sheeka u qaabilaya wayaqul waxau leeyay man dakarta aw maa dakarta raximaka اllah aw gafar allahu laka aw naxwa dalika inta hore ninaa quraan akriyay ninkii mustamliga ahaa dadka aamusa markaa markay aamuseen asigiya marka alxamdulilahi rabi اlcaalamiin wa w w markuu yihahdo markaasuu yuqbil ila sheikh inuu sheika bilaabo markaasuu le man dakarta markaan yaad sheegtay sheika marka inuu xadahanaa fulan inuu bilaabaan raba waa la ixtiraama intii la dhihi lahay man xadathaka ayuha sheikh o man abaraka intii la dhihi lahay asiirada la qorinahay man dakarta eh, aw man naqalta gafar allahu laka markaasoo taxdiidkia bilaabana sheik xadahanaa fulan xadahanaa fulan xadahanaa fulan saasuu markaa ku bilaabay ayb wa kulu man tahaa ilaa dikri nabiy markaan sheikhi waa nebiga xuskiisa hadduu ku tago sallaa calayhi nebiguu ku saliyaa isnaad kasta nebiguu ku dhamaanaya wadakara alkhatiibu anahu yarfacu sawtahu bidalika markuu nebiga gaarabo can jaabir bni cabdillahi can inabiy sala allahu alayhi wasalam kor u qaado waida intaha ila dikri asaxaabi qaala radia allahu canhu taradii saxaabada iskale wasalaat linabiy waman bacdahum ataraxm wayaxsunu bilmuxadisi waxaa ku haboon athanaau calaa shaykihi inuu ammaano fii xaalati riwaayati canhu markuu sheeka ka warinayo bima inuu ku ammaano huwa ahlun lahu uu ahal u yahay faqad facala dalika gayru waaxidin asamey min asalafi walculamaai oo kale sheekaadi xaq baad uleedahay inaad nasabkiisa iyo wuxuu yahay inaad sheegtid haddana yumdax yamdax caleyhi bima huwa ahlun lahu ma wuxuusan jirin oo inaad ku amaanto mubaalaga aada samaysid ma bima huwa ahlun lahu sidaasuu ahaa intaqi aataytuka xidka ogtaad sheegeysa mubaalagaad lama rabo kama ruya canhu cطa ibn abi rabax anahu kana ida xadata can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu dhihi jiray xadathani baxru ninkii bad aha i war ayaa ii khabray baxru wa tarjumaan quraan waxabru lumma la yihahda ibnu cabaas nabiga ducadiisa u xaqiiqood وعن wkiici أنه kaana inuu yihaahdo ahay qaala xadaثna سfyaan أmiir الmؤminiina fi الxadiiث dadka oo أmiir الmؤminiina fi xadiiث la yihaahdo شhan iyo lx qofood ma ma dhaafsano min beynihim waxaa kamid سfyaan ah الthawri سfyaan بn cuyeyna ma ah ayb سfyaan iyo shucbo iyo saddex kale ee أmiir الmؤminiin yihahdo waxa weyaan waa صifo aada u sareyso wa ahamu min dalika waxaa ka fiican oo ka muhiimsan adducaaءu lahu shiiki in loo ducay cinda dikrihi falaa yakfulana canhu ducada yuusan iloobin midda wax u taraysa taas afar allahu lahu raxima allahu waliwaalidayh iyo wixii lahal inuu yihahdo wa walaa ba'sa bidikri man yarwi canhu bima yucrafu bihi walaa ba'sa ma dhib ma laha bidikri man shaksi in lagu sheega yarwi canhu uu ka warinayo bimaa yucrafu bihi wixii lagu yaqaano oo min laqabin ah ka gundar oo kale wa laqab moxamed ibni jacfar shucba u bixiyaa la yihahda mushaaqib oo kale waayo gundarka saaxibu shucba waluweyn waayo laqabu moxamed ibni sulaymaan almasisi luweyn waxaa weeyaan waa asmaa alfaras faras kala habeen jiro leylin jiray taa loogu magac daray luweyn ayib bima yucrafu bihi min laqabin aw nisbatin ilaa umin loo nisbay curifa biha lagu yaqaano sida badan ninka aabihiis yaa lagu abtiriya hooyo looma abtiriis xataa laa yufham anahu inuu walad aaba lahayn inuu yahay waxaa kamid eh, laakiin haddii mar hooyadaa lagu barto ka yacli bni munya aa kamid eh, aلصaxaabi wa huwa bnu umaya wmuniya umuhu waay waqiila jadatuhu umu abihi baa layihi yacla fiir aabihiisna umaya waay hooyadiisna munya waa laba magaco isku dhadhow waa ishtahara binisbati ilaa umihi ceeb ma aha qofka hooyadiis waa loo nisbayn karaa sida hadda anaga aaminsanahay ma aha carabtu waxay dhihi ana macruufun ana budaarata macruufu bihaa nasabi whal wahal idaarata yaala naasi min caybin u yiri aniga ibnu daara la yihaha bu yiri maceebaad ka ogtihiin bu yiri marka dhib malaha hooya dhawha ku dhasha in lagu nisbeey maa fi ay mushkil ayb aw wasfin bisifati naqsin bima yucrafu bihi min laqabin aw nasabi aw nisbatin aw wasfin bisifati lagu sifati naqsin lagu nisbeey oo fii jasadiha sifadaasoo curifa bihaa lagu gartay ka sulayman alacmash wa caasim alaxwal weeyaan acmash ninka indhihiisa ay maanta nafiishayan al acmash axwalna waaba nin weersha a marka magacyaalkaasna nimankaada wax kaloo lagu yaqaano ma laha marka taxqiiq maslaxata macrifati الraawi liyahbuta bihi اlxadiid muqadama calى muraacaati xaqi hada الraawi sidaasaa loogu sufiy ayb ilaa maa yakrahu min dalika hadduu raawiga nacay kama fi ismaaعiil bni ibrahim almacruuf bn culey wahiya umuhu waqiila umu umihi ismaaعiil bni ibrahim waa nin oo sida shucba oo kala min xayu اlquwa aabiisna waa lagu yaqaana ibn culayana waa la dhihi jiray waa nici jiraa la yihi hanacee dadkii xataa rabay inay magaciisa usameeyaan ismaaعiil bn ibraahim waxay haddana u dhibtoodeen inay yihahdeen almacruuf bn culey nafs ariqa wa ti waruwina can yaحya bni maciin anahu kaana yaqulu inuu yihahdo xadaanaa ismaaciil bnu culaya fanahaw axmed bnu xambali waqaala qul ismaaciil bni ibraahim fainahu balaganii waxaa iga soo gaaray bu uri anahu kaana yakrahu wuxuu nici jira an yusaba an yunsaba ilaa umih faqaala yaxya marka wuxuu ri qad qabilnaa minka ya mucalima alkhayri yaxya bnu maciin waa min amhaali axmed bni xambal wamaca dalika ma min axadin ijtamaca baxmed ila sagurat nafsahu amaamahu lianna axmed laysa imaama fi lxadiid faqط inama fi الzuhdi inama fi اlfiqh inama fi اlcaqiida inama fi الtafsir ma min fanin ila wahuwa ra'su imaamu الshaafiعي markuu baqdaad ka tagayo markuu u amaanayo axmed ibn xambal markaa halaaثiin hamsa wa halaaثiin uu jiray markaasuu yiri maa khalaftu bibaqdad aclam walaa afqh walaa awrac min axmed ibni xambal wacaasha bacda dalika bhamsiina sana fama maxay kula tahay marka waxaa weeyaan imaam طabri saaxib الtafsir kitaab caqiida uu leeyahay mas'alada talafud markuu yimid lafdi bilqur'aan talafud bilqur'aan markuu yimid uri mas'aladaa ninka hore oo ka hadlay ma jira buuri axmed ibni xambala ka hadlay imaam oo asiga noogaga filan waayo waa imaamu suna yuktadaa bihi fi diini fanantahi ilaa qawli meeshuu yiraahdo waa lagu dhamaanayaa marka sidaas wa waqad ist waqad istuxiba lilmumli waa sheyki waa mumli haddaad aragtid almumli amla waa la dhihi karaa amlalana waa la dhihi karaa labadiiba hada undur falyumlil اladي عalayhi الحaq safiha aw ضaciif falyumlil bmacnaa hameeriyo yumlil am laa yumli aw amlala yumlilu labada waa isku macno marka lilmumli an yajmaca fi imlaa'ihi inuu kulmiyaa la rabaa bayna riwaayati can jamaacatin inuu ka wariyo min shuyuukihi muqadiman asoo horumarinayo lilaclaa isnaada ninka isnaadkiisa ugu sareeya umada culuw isnaad aaday u rabtaa kulamaa qasura sanad kulamaa kaana axab aw alwlaa sheeka oo fiican min wajhin aakhar wayumli waxau meeriya can kuli shaykin minhum shuyuukhdiisa sheekhyaalka kamid eh mid kastaba xadiidan xadiidan wayakhtaaru waxau dooranayaa maa calaa sanaduhu wa qasura matnuhu axaadiida sanadkeedana uu dheeriya o macnaha aclaa u nabigu u dhow yahay matnigeedana uu yaryahay fainahu axsanu saa wanaag badan wa alyaqu wayantaqi maa yumliihi wuxuu meerinana waxuu soo baxsado soo doorta noqonay wayataxaraa wuxuu ku dadaalaa almustafaada minhu axaadiida aada faa-iidadooda u badan tahay wayunabihu waxuna ku baraarujiyaa calaa maa fiihi min faa'idatin wixii faa-ida ku jiro iyo wa culuwin culuw isnaad iyo wa fadiilatin sanadka markaad akrisid wixii oo lataa'if lisnaad la yidhaahdo iyo dalaalaat lmutuun haddana waa raacsiinaya ninka wayatajannabu wuxuu ka fogaadaa maa laa taxtamilu cuquulu xaadiriina dadka kula fadhiyo cuquusheed waxayna taxamuli karin waxaas waxa weeyaan waa waa hadaf asaasi a inaad dadka u akrisid kula maa tacrifuhu fi daakiratika tanfir can ilcilmi aniga taas waxaan ku arki jirnay markaan dadka bidaayaadka dada kitaab uu bilaabayo kulu maa yatadakaru fi dalika almakan habeenkaas oo kale wacdara iyuu dhigay sax kalaam jamiil aa tiri laakin aalibkan waxa weeyaan yasi baad ku riday lianna wuxuu isleeyahy sidaas waxa sheiki sheegay hadhow marku agga taga halka ma xasuusanay haddaad saas wax u sheegi karin wax faa-ida uu keeni ma malaha laakin haddaad wax yar intaa u sheegtay ugu celcelisid ugu celcelisid laba xaba marka meshii la taga w wallahi meeshaan waaba lasaan qaadi karaa marka raqabta annaasa fi lcilmi dariiqadaas waa idinku waaninaya meelaha aan ku khaldanay kamid tahay in duruusta markii la bilaabayo ninka mubtadia in xaalkiisa la fiiriyo uma yutadaraju bihi shay-an fa shay-a xataa yasiira yactamid calaa nafsihi fi lmuطaalaca wa jamci lmaadi lmac maa laa taxtamilu cquul xaadiriin wamaa yukshaa fiihi min دخول اwahmi calayh wixii wahmiga inuu galo looga cabsana في fahmihi maala asaniid badanaad u sheegtay oo kulligood asmaa mutashaahibiya ay tahay waاkhtilaafa alwujuh w waa isku dhexya hadhoodu soo celi maayo kulligeed waa wada khaldayna lama rabo saas waidaa qasura muxadiu muxadidki ka gaabiyo an tkriiji m wa kana min caadati ayri waaxidin wa kaana min caadati gayri waaxidin min almadkuuriina dadka lasoo sheegay caadadooda mid aan mid aan ahayn oo badan waay waxaa caadadooda kamid ahay khatmu limlaai markuu meerista in lagu khatimo bishayin in lagu khatimo min alxikaayaati iyo wanawaadiri iyo wlinshaadaat بأsاaنيdha in lagula khatimo dlika xasan xikaayaat mnaa waxa weyaan ma waqaca min الأmم الsaaبقة wa min الshuyوخ nawaadir waxa oon weligeed aan la maqlin aalibka ula cajigelinay inshaad waxa way shicirka oo adiga aadan lahayn oo la tiri kulu dalika biasaniid lianna waxa weyaan shaygaa markaad ninkii lahaa aada u sheegtid sanadkiisa aada ku wareysay haabit ugu noqday taas in lagu dadaalo yaa fiican u leeyahay waidaa qasura almuxadidu can takriiji maa yumlih wuxuu meerinay inuu takriijiyo hadduu ka gaabiyo oo fastacaana ou kaalmaysta bibacdi xufaadi waqtihi dadka waqtigaas xufaadkooda kamide oo fakharaja lahu ou u takriijiyo falaa ba'sa bidalika qaala alkhatiib wuxuu yihi kaana jamaacatu min shuyukhina yafcaluuna dalik qasura almuxadid waxa weeyaan ama waa duqoobay ama duruufaa ku timid marka waxa weeyaan dadka xufaadka ah ule maanta waxaan rabaa in xadiidkaas akriyo kulu maa yatacallaqu bidalika alxadiid isoo diyaariya marka wixii baa loo soo diyaarinaya markuu isha mariya markaasuu bixinaya wii lakin asiga inuu baraadiy maktuuطaadki tabarki awdiisa mila ma xasala liciraaqi wagayrihi kaana yactamidu cala ibni xajar fi aakhiri cumrihi qofkii sideetan sana sagaashan sana u gaaray riwaayaadka in lasoo jamciyo jamiic maktuudaad laga raadiy ma sahlan marka yactamidu fayakunu darsu jaahisan fayanduru ilayh uma yulqi waida najiza اlimlaau ah, falaa ginaa can muqaabalatihi waitqaanihi waida najaza ay idanqada ku qoro meeshaas waidaa najiza alimlaau imlii hadduu dhamaado falaa ginaaa can muqaabalatihi kitaabkii aada qortay in la muqaabale lagama lagama maarmayo iyo wa in in la sugo iyo wa maa fasuda minhu wixii fasaaday in la hagaajiyo bizayqi qalami qalamkii uu ka weecday iyo wa tuqyaani qalamkii wuxuu ku xadgudbay marka qaarkeed qalamka waxaan jirin uu kuu qora marka waxaas oo dhan waxaa la rabaa inuu inuu markuu sheeki dhameeyo kadib an yaakuda maa kataba wayaqra-u cala min jadid tii hore waxa imlaa wixii waa la qoranay markii wax la qoraya wax badan a ku dhaafi karo markaasaa la qorayaa buu kuleeyahay musanifku wuxuu uri hadihi cuyuunu min aadaab min aadaabi lmuxadis istaza'naa bihaa waan soo koobno waan soo gaabinay tajazu wax baan kasoo juza'eysanay mucribiina anagoo ka jeesanay can tadwiil in la dheeray bima laysa min maha min mahaamaatiha waxeeda oo laga murgo waxaan ahayn inaan ku dheerayn waa iska dhaafno aw huwa daahirun wixii daahirana waa iska dhaafnay oo laysa min mushtabahaatiha waxaan isdhexgelayni oo dheerdheer oo dhanna waa iska yani istajza istajza'na waxa weyaan waa biha waan soo gaabina macnaha wax yaraan kasoo goosan oo waxaas waxa weeyaan oon waxaan iska dhaafnay wixii muhiimaadkeeda aan kamid ahayn ama waxaan ka aamusnay mucridiina camaa huwa daahiru wixii muuqdana waan ka aamusay layna laysa min mushtabaatiha ardayga waxa looga baahan yahay ama ama sheeka looga baahan yahay wixii iska muuqda waa iska dhaafnay buri wallahu lmuwafiq wاlmuciin wahuwa aclam salى اllahu waslama calى nabiyina mxamed waalihi waصaxbihi ajmaciin